kul wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenen maqal wanaagsan saaxiibayaal meel kasta joogtaan kowda bisha febraayo februaayo sanada weeyaan waana arbaco saaxiibada waxaanu doona wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha gebi ahaanba waxaa soo xirmay suuqa kala iibsiga oo waa soo gabagabay waxaanu eegi doonaa kooxaha ka kalluumaystay suuqa kaliibsiga iyadoona kooxda ee dabcan xidigaha ugu badan soo qaadatay waa kooxda kubadda cagta jelsiya iyadoona dhawaanay soo bandhigi doonto ciyaaryahanka layrado isa fernandes waa shaaciyeen inay markaasi dabcan la wareegeen laakiin bandhigiistii iyo lambarka la siin lahaa ayaanu saaxibada soo gudbin doonaa sidoo kale saaxibada waxaanu eegi doonaa kooxda cagta arsenal iyadana suuqeeda kaliibsiga waa uu guulaystay waxay la wareegeen ciyaaryahanka layihahdo gorgino sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester united iyagana suuqooda waa uu fiican yahay maadaama ay la wareegeen ciyaaryahaan qadaxe ah oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta bayer bedelna oo uu noqon karaya ciyaaryahanka layrahdo christian ericson oo markaa saddex bilow dhaawac ku maqnaan karaya laakiin dadka ama kooxaha markii la eego suuqa kiliibsiga ku fashilmay waa kooxda cagta liverpool oo waxay doonayeen qadaxe laakiin suuqa kiliibsiga waa uu xirmay oo ay kooxda kubadda cagta liverpool waxaa dhihi karaya kuwa waa ku guuldareysteen suuqa kiliibsiga sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa dabcan kulamada jira caawa kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real betis ayaa wada ciyaaraya horyaalka laliigaha iyadoona baarish aynu ognahay in shan dhibcood ay hogaanka horyaalka laliigaha ay ku heyso sidoo kale man united caawa kuiyo tobanka habeenimo samifiinaalaha ayay la ciyaari doonaan koox kubadda cagta natan faris ee karawkaabka iyadoona koox kubadda cagta manchester ay haddaba hal fiinalka ugu jirto maadaama kulankii ugu dambeeyay saddex gool ay kusoo garaaceen kooxda kubadda cagta netaham sidoo kale waxaynu eegi doonaa liigwanka kooxda kubadda cagta b g ca waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta meltabeler dhanka eh, dabcan talyaanigana waxaa la ciyaari doonaa koba itaaliya quatar finaalihiisa torino iyo feyrontin ayaa wada ciyaaraya sideedda habeenimo romana caawa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta cremonese caawa koiyo tobanka habeenimo saaxiibada soo dhowaada cabdirasaaq ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdirashiidna barnaamijka waad la socodsiinaya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenen waayaha saaxibayaal aynu ku bilaabnay barnaamijka toddobaadkan gudihiisa dabcan waxaa gabagaba sii marayay suuqa kiliibsiga xalayan lasoo gabagabeeyey iyadoona dabcan hadaleynta ugu badan ay tahay suuqii oo soo xirmay kooxaha sida chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ay yihiin kuwa ugu badan ee suuqan kala iibsiga ka kalluumaystay waxaanu ognahay arsenal ku saddex ciyaaryahaan ayay soo qaateen marka taraasad iyo waliba gorgino ayaa ugu muhiimsan mid kalena waxay kasoo qaateen eh, dabcan horyaalka eh, markii la eega talyaaniga marka chelsea eh, dabcan xalay wudabeti waxay ku guuleysatay inay soo qaataan ciyaaryaanka laihahdo enzo fernandes enzo waa nin aada u khatar badan ugudabeti rio costa ayaa xalay ogolaaday inuu marka ku biiro kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaynu ogeen in e, dabcan suuqa kaliibsiga in saacado markii ka dhinaa oo kooxda kubadda cagta bafika ay madax adeeg markaasi ay wadeen diidayeen ciyaaryahankaasi dabcan chelsea ofsahaan laakiin ugu dambeetii chelsea way ku guuleysatay iyadoona markaa ugu dambeetiina ay soo bandhigaan kooxda kubadda cagta the blues markaynu eegno taariikhda e, dabcan rikoor ayuu jabiyay ninka enzo fernandes oo waxa uu noqday xidigii ugu horeeyey taariikhda ee dabcan kooxaha britishka markii la eego ama brimier leaga ninka lacagta ugu badan laga bixiy markii la eego waxa uu bixiyey ama uu jebiyey rekoorkii jack ee ahaa in boqol milyan markaa dabcan lagu iibsaday marka ninkan enzo fernandes ayaa hadda rekoorkan haysta horyaalka ninka brimier league markii la eego ninka lacagta ugu badan laga bixiyey enzo ayaa hadda hogaaminaya oo dabcan laga bixiyay boqol iyo soddon milyan jag oo la bixiyay boqol milyan ninka la yihahdo lukaku markii uu ku biirayay kooxda kubadda cagta jelsia kana soo tegayay kooxda kubadda cagta inter milan waxaa laga bixiyey boqol milyan bowel bogba ayaa afraad ku jira oo markii uu kasoo tegayay ama dabcan markii uu yimaanay kooxda kubadda cagta manchester united labada kun lix iyo iyo kow iyo toban milyan dhibic afar milyan ayaa laga bixiyey oo waxa uu ahaa ninka taariikhda kaalinta afaraad galay nantony oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta manchester yimid kooxda kubadda cagta ma united waxay ka bixiyeen eh, boqol milyan harri magawaya sagaashan iyo labo milyan jordan sancho oo manchester united ah, sagaashan milyan romelo lukaku oo isagana markaa dabcan eh, markii uu manchester united imaani laba kun todobiyo tobankii sideetan iyo sagaal milyan ayaa kaalinta sagaalaad soo galay sideetan iyo sagaal milyan isagana dhibic sideed milyan ning wesley fofana oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta the blues kana soo tagay kooxda kubadda cagta laser ayaana dabcan ku jira kaalinta tobanaad marka inzo fernandes ugu dabeetii waa xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay chelsea ninkan muhiim ayuu yahay iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea markii la eego booskiisiiba ay hore usii diyaariyeen marka waxaanu ognahay gorgino inuu aaday kooxda kubadda cagta ee arsenal kuna biiray dabcan la siiyey lambarka labayo labaatanaad oo kooxda kubadda cagta ee arsenal markii la eego iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal iyo chelsea marka ay ka dhexeeyaan xidigo weligooda isdhaafsan jiray soalahan kale markii ugu dambeysa gorgino ayay markaa dabcan aaday kooxda kubadda cagta arsenal william oo chelsea ka yimid aaday kooxda kubadda cagta ee arsenal abamiyan ka tagay kooxda kubadda cagta ee arsenal yimidna kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea david luis oo asagana markaa chelsea soo matelay horeyna u aaday kooxda kubadda cagta ee arsenal marka jeruda ka a oo labada kooxood usoo ciyaaray jeg oo labada kooxood usoo ciyaaray ning layirahdo fabricas oo asan labada kooxood usoo ciyaaray galas oo labada kooxood usoo ciyaaray cool oo labada kooxood usoo ciyaaray anelk oo labada kooxood usoo ciyaaray ninka layirahdo betit oo labada kooxood usoo ciyaaray diara iyo weliba ninka layiraahdo eh, biangon oo isagana labada kooxoodba usoo ciyaaray marka marka iyadoona kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea ugu dambeetii booska gorgino ay gacanta ku dhigeen marka inso fernandes waxa leeyahy waa nin aad u khatar badan marka waxaa jira eh, kooxda kubada cagta benfica in xidigahooda lacag waali ay ka bixiyaan marka benfica oo kale waa lagu yaqaanaa in lacag waali ay ka bixiyaan mid ka mid a ah xidigahooda markaa ee eh, muhiimsan soona baxaya marka benfica waxay horey u bixiyeen joe felix oo ay kooxda kubadda cagta atletic madrid ay siiyeen labada tobankii waxayna markaa gobolka kubadda cagta atletic madrid ay lacagta ay bixiyeen ay ka dhigan tahay in jow uu yahay benfica taariikhda ninka lacagtii ugu badnaa ee laga bixiyey milyan milyan ayaa laga bixiyey enzo fernandes oo hadda chelsea yimid ayaa milyan laga bixiyey nin darwenones oo hadda liverpool ka tirsan ee milyan ayaa laga bixiyey oo waxa uu ka mid yahay xidigaha benfica ee lacago fara badan ee ka macaasheen roben dias oo hadda mancity kii todobaataniyo milyan ay ka bixiyeen ninka ederson oo mancity ah afartan labo milyan ninka layihahdo wetsol zenit xiligaas kii afartan milyan ninka raul jamanes kooxda kubadda cagta wolfis kii afartan milyan ninka nelson samedo oo asagana ku biiray kooxda cagta barcelona kii soddon milyan factor lendolof labada kun todoby tobankii man united soddon iyo todoba milyan ninka layirahda reneto sanchez oo asana bayer munig aaday labada kun lix iyo tobankii soddon iyo todoba milyan waa xidigaha lacagta waalida ay ka bixiyeen weyaan marka waa lagu yaqaanaa benfica in xidigaha soo baxaya in lacag waali ay ka bixiyaan marka ninka layirahdo tony boli ayaa aad iyo aad loo ammaanaya waxaa leeyahy ninkan innaba caadi maaha waxa uu markaas sameynayaa wax inabaanan caadi ahayn xidigo badan ayuu xilli ciyaareedkan keliya soo iibsaday ninka yihahdo enzo eh, todi boli marka todi bohli waxaa leeyahay eh, waxaa leeyahay ninkan roman abramovich iyo isaga waxaa daranbo ninka layihahdo roman abramovich iyo isaga todi bohli ayaa daranaya le marka taageera chelsea waxay aad aad ugu faraxsan yihiin enzo fernandes haddaba enzo fernandes wuxuuse kusoo kordhin karaa kooxda kubadda cagta chelsea ninkan meelo badan ayuu ka ciyaari karayaa lambarka lixaad ma lambarka sigiska wuu ka ciyaari karaya ninkan sidoo kale waa burburiye fiican sidoo kaleetana jecel inuu markaasi dabcan uu caawiyo waryahanada ama lambarka sagaalaad ama labada garab ee dabcan ko iyo tobanaad iyo weliba toddobaad inuu caawiyo sidoo kaleetana waa nin markaa xiliyada qaar oo kaleeto lagu badbaadi karayo xataa goola laga filan karayo haddaba inzo waa nin markaasi dabcan guuleystay markii la eego waxa uu yahay ninkii ku guuleystay mundiyaalka dunida oo dabcan xulka argentin waxa uu ka caawiyey inuu markaa dabcan uu ku guuleysto markaa waxaana uu loo magacaabay xidiga ugu fiican da-da yar ama kuwa aadka u da markii loo eego hadda waa xidig tirsan kooxda kubadda cagta chelsea iso fernandes waa labayo labaatan jir waxa uu dhashay toddobiyi tobankii january labada kun marka waxa uu ku dhashay halkii la san marin marka ninkan enzo fernandes waa nin aada u khatar badan ugu dambeyntiina chelsea way ku faraxsan tahay in ninkan ay soo bandhigaan xil ciyaareedkan sagaallabaatan kulan lagu ciyaaray koox kubadda cagti bafika afar gool ayuu dhaliyey lix gool ayuu caawiyey marka xil ciyaareedkii kasii horeyeyka koox kubadda cagta rifal balaad toban gool ayuu dhaliyey lix goolna wuu caawiyey marka ninkan waayihiisii asagana waxaa la bartay markii la eego rafael beled konton saddex kulan uu ciyaaray sagaal gool ayuu dhaliyey labaiyo goolna wuu caawiyey marka gorgino eh, iyo ninkan markii la eego barbardhig markii lagu sameeyay inkastoo gorgino nin weyn uu yahay laakiin inso fernandes waa nin markaasi dhanka dhaliska iyo weliba qaybta caawinta kaga wanaagsan oo inzo qaybta dhaliskana waa uu leeyahay caawintana wuu leeyahy lakiin gorgino waa nin markaasi dabcan jekatora waa nin marka baroniga eh, qurxinaya saaxiibadiis u baasaya markii la eego marka laakiin gorgino oo inta badan wuxuu asaga caan ku yahay dhaalinta goolasha rigoorada marka ninkan waxa weyaan hadda taageera chelsea waxay leeyihiin rigoorada markan yaanu dhalin doono waxaa jira ciyaartooy fara badan marka waxaa laleeyahay muqaylo madrigi ayaabaa hogaaminaya ma kowkaa ninka rigoorada loo dhiibi doono marka ugu dambeetii kooxda kubadda cagta chelsea waa ka ninka ayay soo bandhigeen oo ay ku guuleysay inay markaas gacanta ku dhigaan anu eegno markan dhanka iyo waliba kooxda kubadda cagta arsenal suuqooda kaliibsiga ma guuleystay mise ma uusan guuleysan haddaba arsenal waxaan ognahay in suuqooda uu guuleystay arsenal sanadkan horyaalka bermeliga gacanta ayay ku hayaan shan dhibcood ayay ku hogaaminayaan waxay yihiin kuwo aad u khatar badan kuwo sanadkan loo saadaalinaya ku guuleysan karayaan gorgino waa nin nasiib badan wuxuu ka soo tagay kaalinta tobanaad naadiga ku jirta wuxuu yimid kooxda kubadda cagta arsenal oo ah hogaamiyaasha horyaalka bremeliga marka gorgino haddii sanadkan ula qaado koox kubadda cagta ee arsenal horyaalka bermeliga waxaa la dhihi doonaa nin aad iyo aad u nasiib badan sababtay tahay gorgino koobo badan ayuu qaaday oo kooxda kubadda cagta chelsea haddii horyaalka ku darsada wax keliya ka dhiban waa horyaalka bermeliga wayaan ninka yaraada gorgi wuxuu qaaday champions liga wuxuu qaaday eh, koobabka kale ee eh, laga dhigo england sidoo kaleet wuxuu ku guuleystay eh, koobkii eurub liga oo ay kooxda kubadda cagta arsenal labada kun sagaal iyo tobankii ee sida awooda ama xooga badneed looga qaaday kana qaaday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal oo arinka ka hadlayay gorgino waxauu leeyahay ruaantii gorgi waa nin aad u khatar badan waa nin wanaagsan waa nin kubaddiisa jecelahay waxaana rajeynaya uu leeyahay inuu caawiyo marka ugu dambeyntii taageerayaasha chelsea iyo waliba taageerayaasha arsenal waxay yihiin kuwo aada u qanacsan maadaama arsenal iyagana markaa saddex ciyaartooy ay soo qaateen arsenal chelsena markii la eegana badan ayay soo qaateen xilli ciyaareedkan marka eh, waxaa jira xidigo markaasi dabcan la dhamaystiray oo ay kooxda cagta manchester united ay ka tahay in ugu dambeyntii markaasi ay la wareegeen xidig weyn oo qadaxa ka ciyaara marka manchester united ayaa xaqiijisay saxiixa ah xidiga qadka dhee ninka layihahdo marcel sabitzer oo ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta byr mulig ninka la sabitzer oo sideed iyo labaatan jir ayaa amaah ugu biiray koox kubadda cagta manchester united ilaa iyo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan heshiiska kuma jira qodob ogolaanaya ama waajib ka dhiganaya ama ka dhigaya wayaan in xidiga reer asteria uu sii joogo koox kubadda cagta manchester laakiin haddii manchester ay helaan oo ay yidhaahdaan ninkan waa wanaagsan way la wareegi karayaan si toos ah man united kuma dhawaaqi ama eh, dabcan way ku dhawaaqday heshiiskan laakiin koox kubadda cagta manchester united waxaa leeyahy ninka ay soo qaateen waa nin aada u khatar badan waa nin wanaagsan marka waxaa asi qodhiis uu leeyahay runaantii aad aadaan ugu faraxsanay inana halkan kusoo biiro kooxda manchester united ama koox premier leaga markii la eego waa kuryoon jiray uu leeyahay kooxaha premier leaga midkood inaan ku biiro marka ninkaana waa nin dhankaa iyo weliba qabtay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester marka manchester kudhooda way faraxsan yihiin kuwa keliya aan waa kooxda kubadda cagta liverpool oo dabcan ciyaartooy qadaxay u baahneed laakiin ugu dambeyntii aysan la wareegeen marka taageerayaasha koox kubadda cagta liverpool aad iyaad una jabsan yihin lakiin liverpool waxaa leeyahay taageerayaashooda haddii xidigihiin ay soo laabtaan waxaa weeyaan kuwa aada u khatar badan haddaba sidoo kaleeto waxaa aad iy aad loo hadalhayaa eh, ninka la yihahdo xakim oo ka tirsan koox kubadda cagta ee eh, chelsea laakiin waxaa leeyahay heshiiskiisi waa burburay inkastoo eh, dabcan dhowaan kooxda kubadda cagta b h in arinka ay gabagabeeyaan ama markaa dabcan maxkamadda wadanka faransa ay la hadlaan laakiin hadda waxaa leeyahay arin ayaa ka taagan haddaba kooxda kubadda cagta chelsea ayaa arin aad aad xun ku sameysay ninka la yihahdo xakiim siyaaj oo isku diyaarinayay inuu ku biiro b h ugu dambeysay suuqa kaliibsiga waana xalay siyaaj ayaa chelsea qaabkii laga filayay ugu soo dhalaan markii uu ku biiray labadakuabaaankii isagoo markaa haatan dabcan bood joogtaa haysanin intaasi waxaa dheer in fursadihiisii dabcan sii yaraanaysa maadaama xidigu muhiim ay yimaadeen sida jow falax nuno madweke maqaylo mudrigi oo dhammaantood markaasi kuboosa sida ay warbaahinta faransa sheegayso xakam siyaaj ayaa shalay tijaabada caafimaadka u maray baris xataa wareysiga kooxda waalid la diyaariyey laakiin dukumindiyo ayaa dabcan qalad noqday leeyahay saacad kahor ayay ahayd markii saxafiga ninka yiraahdo bron salomon shaaca ka qaaday in heshiiska siyaaj ay dabcan ay ku dhowdahay in la burburo iminkana waa uu burburay inkastoo arinkaa la xalin karaya sababta ayaan lagu sheegin chelsea si ay markaa eh, dabcan ay walakac ah eh, dokumentiyo qaldan ay ugu dirtay baris siyaaj ayaa la sheegay inuu xalay ku qaatay eh, dabcan ama joogayba kooxda kubadda cagta b h e. chelsea arrinkaa waxay leeyihiin waa arrin markaa dabcan lala yaabay laakiin waxaa la aaminsan yahay xakim siyaaj haddii arrinkan uu noqdo si kale in ugu dambeyntii uu kusoo laaban doono kooxdiisa marka xakim siyaaj waxaa macquul ah inuu kusoo laabto laakiin hadda warar qaar waxay sheegayaanba in ninkan ugu dambeyntii ay macquul tahay in la xaliyo marka waynu arki doona haddii la xalin karayo iyo weliba haddii kale markii aynu eegno dhanka kale waxaa jira heshiisyo markaasi dabcan dabcan burburay ama fashilmay oo heshiisyo badan kooxo badan ayaa doondoonayay xidigo waxaynu ognahay koox arsenal inay ku fashilmeen qaadashada ciyaaryahaanka layirahda kaseeda waana sababta ku kaliftay in ciyaaryahaanka layirahdo gorgino ay gacanta kusoo dhigaan waxaasi rasmiya ah u xirmay suuqa january muddada bisha ayaanu ku guda jirnay markaa ugu dambeetii shalay ay ahayd maalintii ugu dambeysay suuqa january ayaa eh, dabcan lasoo gabagabeeyey hadaba waxaynu warbixintan ku eegeynaa in ay jiraan xidigo markaa fashil noqday inkastoo arinka xakiim siyaaj leeyahay macquul weyn la xakiyo ama eh, la xaliyo laakiin koox kubadda cagta b ayaa si aad u doonay saxiixa xidiga qad ka dhexee chelsea xakim si ay markaas ugu xoojiyaan kooxda eh, labada kooxoodba ayaa si buuxda ugu heshiyay laakiin arrinkaasi kale ayay noqdeen oo dabcan arrinka waa u isbedelay moses kasido arsenal ayuu doonaya inuu ku biiro xataa ee dabcan twitterka wuxuu kusoo qoray hadallo markaasi dabcan aad iyo aad u xanuun badan waxaana uu sheegay in toban caruur uu curdu yahay doonayo in mustaqbalkiisi uu dhiso uu qurxiyo kooxo waaweyn uu ku biiro brightonna ka codsaday inuu doonayo mustaqbalkiisa inuu wanaajiyo laakiin kooxda kubadda cagta arsenal way ku guuldareysatay inay gacanta ku dhigaan toddobaatan milyan ayay dabcan u ogolaaday laakiin kooxda kubadda cagta brighton qorshaheeda maba ahaynba in ninka ay iibiyaan ama markaasi gacanta u geliyaan koox cagta arsenal iyadoona ah, kaseedo eh, sheegeen brighton ninka uu yahay nin aad u muhiimsan haddaba arsenal ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey si weyn loola xiriirinayay saxiixa xidiga kaseedo kaasi oo xitaa warqadda bixitaanka u gudbiyey kooxdiisa si uu markaasi ugu biiray arsenal arsenal ayaa sidoo kale saddex dalaab oo aada u sareeya ka gudbisa saxiixa xidiga ee qadka dhexe brighton laakiin arrinka waa la ama guuldarayu ku dhammaaday sidoo kale arsenal waxay doonaya in ciyaaryahanka tirahdo ah evan eh, waa nin arsenal ay doondoonayeen waa xidi kale oo ay arsenal si weyn u doonayeen intii uu furnaa suuqa january iyadoo ay doonaysay in markaa ninka ay ku xoojiyaan daafaca midig ee kooxda laakiin heshiiska ayaa dhicin sabab la xiriira in kooxda fallodid ama reel fallodid weeyaan ay doonayso in markaa ininka inaysan iibin sidoo kale waxaa jira in markaa dabcan ciyaaryahan la martin subendi waa xidig kale oo ay arsenaal dooneysay suuqa january oo dhan laakiin heshiiska ayaa dhicin inkastoo ay ganars diyaar u ahayd inay bixiso lacagta lagu burburin karo laakiin xidigan ayaa si cad u sheegay arsenal in uu dooneynin inuu ku biiro sidoo kale kooxda kubada cagta everton waxay doondoonayeen ciyaaryahanka lahad olivia jerud oo ay kasoo qaataan kooxda kubada cagta ac milan saacadii ugu dambeeyey eh, suuqa january ay everton ay isku dayday inay jerud ku celiso horyaalka bermaliga waxaana dalab rasmi ah ee ka gudbisay kooxda kubada cagta everton laakiin kooxda kubada cagta ac milan ayaa arrinkaasi diiday oo ay ma doonayeen ninka ay fasaxaan sidoo kale kooxda kubada cagta barcelona waxay markaa ku fashilmeen in ninka la yidhaahdo sofian amrabat kooxda barcelona ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee suuqa januari si lama filaan ah ugu dhaqaaqday xiddiga kooxda kubadda cagta faransiininka lahado safyan amrabaad kaasi oo ay doonayeen in markaa dabcan ay la soo wareegaan barcelona ayaa xitaa dalab rasmi ah miiska u saartay xiddigan iyadoo oo uu xidigan dhinaciisii diiday inuu yimaado kooxda kubadda cagta barcelona laakiin barcelona ayaa ee xidiga ku doonaysay saddex milyan oo amaha halka ay kooxda kubadda cagta fiontina ay doonaysay inay gebi ahaanba iska iibiyaan ama marka ay lacag dhan afartan milyan ay kaga iibiyaan kooxda kubadda cagta barcelona marka barcelona ninkaasina way isku dayeen laakiin ma aysan u suurtagelin marka waxaynu ognahay eh, in eh, suuqan uu suuq markaasi dabcan mucjiso ah oo xidig la filayay kooxayna ku biiraan laga dulqaaday waxaynu xusi karnaa in kooxda kubadda cagta arsenal ay ku dhoweed la wareegidda ciyaaryahaanka layihahdo muqaylo mudrigi oo laba saacad gudahooda keliya kooxda kubadda cagta chelsia ay kala wareegeen kooxda kubadda cagta shakhtar waxyaabihii shooga ahaa ee ka dhacay suuqan kala iibsiga weyaan marka waa ka iyadoona eh, dabcan kooxda kubadda cagta chelsia suuqan ay ahayd kooxda ugu badan lacag fara badan ay bixisay marka chelsea waxaa laleeyahay suuqan waa ay guuleysteen waanu arki doonaa hadda kaalinta tobanaad horyaalka brmeliga ayay ku jiraan markii aynu eegno kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa wacdaro ka dhigtay suuqa january bishan iyagoo suuqa geliyay lacag waali ah ayaa ilaa haatan sameysay ilaa iyo sideed sixi oo cusub marka lagu daro ninka layrahdo iso fernandes sidoo kale garham boter iyo kooxdiisa ayaa eh, dabcan aaminsan in sanadkan ay yihiin kuwa aad u khatar badan marka waa ka iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea keliya ay markaas xil ciyaareedkan ay ama suuqan januari bixiyeen lacag dhan saddex boqol hal milyan sideed ciyaartooy ayna soo qaateen ciyaartooyda sida ninka muqaylo mudrigi dadro fofana sidoo kaleeto ciyaaryahaanka aadka ku khatarta badan jofalks ay soo qaateen madweke ay soo qaateen fernandes ay soo qaateen marka badishilo ay soo qaateen marka ninka eh, la yirah tony boholi waane markaasi dabcan koox kubadda cagta chelsea aad aad u dhisay marka suuqa chelsea sida ayuu ku xirmay koox kubadda cagta madrid oo kale wax ma aysan qaadanin barcelona waa isku dayday laakiin hadda wiil waxay doonayaan dambe midig ka ciyaara oo ay markaa horyaalka mls ka doonayaan xaaladda kooxda kubadda cagta liverpoolna waa iska sida oo ayadana wax ma aysan qaadanin waxay ka mid tahay kooxaha guuldareystay oo aysan xidig markaas la wareegin iyadoona koox kubadda cagta liverpool ujeedadooda ay ahayd in xidiqa daxa ay soo qaataan laakiin e, gabagabada suuqa kilibsiga yordan colob ayaa hadlay waxa uu shaac ka qaaday in ninkan aysan macquul ahayn in ama in markaa aysan macquul ahayn liverpool ay suuqa kilibsiga xiddig ka qaaday lakiin liverpool waxaan ognahay suuqayna kasoo qaadatay ciyaaryaanka tirada godi gogbo mansiti oo kale iyaga ayaa iska fasaxa ninka tirada kanselo kanselo hadda kooxda kubadda cagta bayer uu ka tirsan yahay waana uu hadlay wuxuuna aaminsan yahay in hadda uu faraxsan yahay qanacsan yahay ku biirista kooxda cagta bayer marka suuqan waxyaabaha ah ay ka dhacay weeyaan iyadoona koox kubadda cagta manchester united ciyaaryaanka layihahdo sbiser ay gacanta ku dhigeen oo booska ninka layidhaahdo eh, dabcan ericson ay soo qaateen tuttenham oo kale ninka layihahdo baro ama bedro boro ayay soo qaateen oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta sporting lisbon arsenal iyo chelsea iyo skida oo suuq kala iibsiga waa kuwa ugu shidnaa markii la eego talyaaniga oo kale ac milan xaaladeed way iska digneed inter milan oo kale xaaladeed way iska digneed naawelitaanka oo kale ciyaartooy khatar badan ay haystaan sida ciyaaryahanka dalaqar sakilia wasemhen waa iska waa iska khatarib yihiin koox kubadda cagta b h e iyadana soo kelbisiga waxay doonayeen in ciyaaryahanka la milan iska ay soo qaataan laakiin koox kubadda cagtay b h waa laga diiday oo intermilan waxay taagan tahay ninkan waxaynu doonaynaa in ay inta ka dhiban xil ciyaareedka aynu haysanno marka kooxda kubadda cagta ee eh, b h waa ka iyadoona suuq kaliibsiga gebi ahaanba oo soo xirmay markan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duwar ka yeeneen markan bal aynu eegno kulmadii eh, dabcan caawa jira ama kulmadii la ciyaaray iyadoona eh, haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta newcastle united xalay waxay gaareen finaalka koobka karokaabka iyadoona caawa haddii ay soo baxaan kooxda kubadda cagta manchester oo boqolkiiba sagaashan leeyahay soo bixi karayaan in markaasi dabcan ay soo gudbi karayaan eh, dabcan ay wada ciyaari karayaan kooxda kubadda newcastle muddo laga joogo afar sano ayaa ugu dambeysay in finaal ay ciyaaraan kooxda kubadda newcastle marka iyadoona ognahay kooxda kubadda newcastle united wax ka badan lixdan sano ma ku guuleysan wax horyaala iyadoona markii ugu dambeysay horyaalka bermaleegi ee ku guuleysanayay ahayd kunsaaqoaatadii f kaabka waxaa ugu dambeysay kunsaqoqotonhantii community shildig kunsaqoqosaaakiy ugu dambeysay championshipka labakuntodobytobankii ku guuleysteen oo koob ay ku guuleystaan waxay ahayd labakuntodobytobankii markaasi oo championship markaasi ay gacanta ku dhigeen xalayna laba iyo hal ku garaaceen koox kubadda ah sidaana ayay ku aadeen garoonka wamberley stadium iyadoona markaa finaalka ay rajeynayaan inay wada ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee manchester united markiinu eegno koox kubadda cagta atlanta weliba kooxda kubadda cagta inter milan ayaa xalay wada ciyaaray kooba itaaliya wareegiisa kuwaatar fiinaalaha kooxda kubadda cagta inter milan ayaa hal gooli waxba ku garacday ciyaaryaanka yidhahdo darmian gool uu dhaliyay konton toddoba daqiiqo ayay ku guuleysteen kooxda kubadda cagta inter milan marka inter milan xalay waxa uu ciyaariyay nicola romel lukaku oo iyadanba waqhti xun ku jiray xalay toddobaatan iyo sagaal toddobaatan markii maraysa ciyaarta gebiahanba waa laga saaray marka iyadoona ciyaartooyda ama ninka layihahdo lotar martines xil ciyaareed qurux badan uu qaadanayo markii la eego inkastoo xalay uusan gool an laakiin xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray sagaaliy kulan waxa uu dheliyay afariy gool lix gool ayuu caawiyey waa kulamadii xalay la ciyaaray weeyaan ee caawa waxaa jira kulamo kale xiise badan barsha ayaa ciyaari doonta horyaalka xililiigaha barcelona waxaynu ognahay inay tahay xil ciyaareed aada qurux badan ay qaadanayaan sanadkana waxay aaminsan yihiin barsha iyo weliba macalin shaafi baa awoodoodanah ay ku tusinayso inay ku guuleysan karayaan horyaalka liigaha xil ciyaareedkan inkastoo horyaalka uu dhoweyn laakiin caawa bairsha hadii ay badiyaan oo ay kooxda kubadda cagta marengeyska ay toddobaadkanna ay markaa dabcan ay laga badiyo dhibco badan ayaa laga hormari doona marka barcelona caawa ay badin doonta iyadoona taageerasha kubadda cagta bairsha ay faraxsan una soo laabanaya ciyaaryaanka yidhaahdo dembe eh, robert lwanduiski oo kormadii ugu dambeysay janax kaga maqnaa marka roberto lwanduwiski wax uu soo laabtay caawa waxay ku ciyaari karaan kooxda kubadda cagta barsha lystergan ninka layrado cristenson iyo aruuqa oo wada ciyaaraya conde iyo weliba ninka layrado alex baldi basquet bedri iyo weliba halka gafi roberto lwanduwiski weliba rafinana ay wada ciyaari karayaan caawa dambele ayaa ka maqnaan karaya keliya markii la eego waxaa jira ciyaartooy badan kooxda kubadda cagta barcelona haddii halkaal ay ku darsadaan ay maqnaan karayaan kulan oo maadaama shan ee ciyaartooyda markii shan ay marayaan markii la eego halkoo kulan la ganaaxayo buskes afar kaar ayuu haystaa ferantors afar kaar aruuqo afar kaar dambeyle afar kaar gaafi afar kaar marka waa kaa caawa waxay ka imaanayaan kooxda kubadda cagta real batis waa naadi aad u khatar badan iyadoona kooxda kubadda cagta real batis kulankii ugu dambeysay rigooro afar iyo lagu garaacay subarkaabaha iyadoona kulankii ugu dambeysay horyaalka wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta real batis wiila kooxda kubadda cagta barsha ay ahayd toddobadii mey labadakuaaatanka markaasi laba gool iyo hal lagaga badiyay kooxda kubadda cagta barcelona real batis kulmadii ugu dambeysay markii la shanta kul ugu dambeysay laba ka mid ayay badiyeen laba ka mid a ah barbadhace galeen hal ka midna waa la garaacay barsha iyadana kulmadii ugu dambeysay waa ay badinayeen waa iska raaxaysanayeen shantii kul ugu dambeysay markii eh, la eego horyaalka ee afar kamid mid ayay badiyeen mid ka mid ah barbardhac ay galeen afartan toddoba dhibcood ay leeyihiin siddeed iyo toban kulanna shan iyo toban ka mid ah ayay badiyeen laba jeer ay barbardhac galeen waana naadiga shanta horyaal yurub markii la eego bundesliigaha brimier liiga sareeda talyaaniga iyo weliba liigwanka markii la eego waa kooxda difaacoodu yahay koox aad u khatar badan xil ciyaareedkan keliya baalsha waxaa laga dheliyey lix gool siddeed iyo toban kulan oo ay ciyaareen horyaalka ee la laliigaha marka barcelona waqti qurux badan ayay qaadanayaan real madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta afartan dhibcood real sociedad soddon dhibcood atletic madrid soddon dhibcood fadarial soddon dhibcood real batis oo ay caawa la ciyaarayaana dhibcood ayay leedahay marka kooxda kubadda cagta real batis iyadaanu arki doona haddii caawa u dhigi doonto kooxda kubadda cagta barcelona laakiin barcelona sanadkan aad iyo aad ay u badan yihiin kooxda kubadda cagta manchester caawa waxay garoonkooda eh, dabcan eh, oltraford kusoo dhaweyn doonaan koox kubadda cagta nottingham forest ciyaartan markii la eego saddex gooliba waxba ay sii marayaan ama ay sii maraysaa maadaama kulankii ugu dambeysay saddex gool lagu gadaacay koox nottingham forest marka nottingham forest boqolkiiba sagaashan sagaal waxaa way xaleen inkastoo barooni wax badan uu ka dhici karaya laakiin saddex gool ayaa dabcan waa inay soo gudaan gool afaraadna ay ku daraan marka manchester iyadoona doonaysa labada gool toddobiy tobankii ugu dambeysay inay koobka guulaystaan hadda muddo ugu dambeysay kudhawaad lix sano toddoba sanaa waxay doonayaan caawa ugu dambeyntii inay finaal ay tagaan manchester united final inay tagto waa ugu dambeysay yurubligii labadakunlabaatankii iyo kow iyo labaatankii markaasiyo kooxda kubadda cagta federyaal ee ka qaaday laakiin manchester inay koob ku guulaysato waxaa ugu dambeysay labada kun toddobiyo tobankii markaasi yurubliga ku guulaysan jose ayaa markaa macalin u ahaa caawa ericson ayaa maqnaanaya oo laba bilood soo socda ilaa saddex bilood show ayaa shoo kala gelinaya marshal waxaa leeyahay macquul weya inuu ciyaaro fandabig iskadaa oo uu maqnaanaya inta ka dhiman mactonin qudhiisii waxaa leeyahay xayar xanuunaya jira laakiin macquul weya inuu ciyaaro halka wax cagta natan forest weli uu ka maqnaan karayo ciyaaryahanka layidhahdo koyate sidoo kale waxaa ka maqnaan karaya ciyaaryahan layidhaahdo dabcan henderson oo golhayaha ah macquul weeyaan ninka maskal injiriyaa leeyahay ayuu ku maqnaan karayaa iyadoona marka waa ka kulankii ugu dambeysay koox manchester ee markaa saddex gooli waxba ku garaaceen marka newton forest loo arki doona haddii caawa mucjisada samayn doonta laakiin koox kubadda cagta manchester iyadoo koobkan aad yaad ay ugu baahan yihiin caawa markaynu eegno kow habeenimo kooxda kubadda cagta b h la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta multibaler kooxda kubadda cagta b kulmadii ugu dambeysay horyaalka faranse ay ciyaarayeen shantii kul ugu dambeysay keliya waxay badiyeen laba kulan laba ka waa laga badiyey kulankii ugu dambeey barobadhacay galeen iyadoona xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta b markii la eego ay doonayaan in markaa ay ku guuleystaan laakiin sanadkan waxaa laleeyahay kooxo badan ayaa tartan kula jira ligwanka oo kooxda kubadda cagta linis waxay leedahay afartan dhibcood marsel waxay leedahay afartan dhibcood monaco waxay leedahay soddon dhibcood renis waxay leedahay soddon dhibcood waa kooxaha ugu khatarta badan markii la eego ligwanka ee faransa p h caawa imbabe misi iyo waliba ninka layidhaahdo eh, ekatike ay kulanka lagu soo bilaabi karayaan ema ayaa sheekala gelinaya in kulankan uu ciyaari doono fabian fatinha iyo weliba ciyaartooy kale ayaa jira sida ciyaaryaanka laihahdo sola ashraf xakiimi weeyaan markuwinos sergio ramos benard iyo weliba golahay danruma ay shaxdan ku ciyaari karayaan waxaa ka maqan ciyaaryaanka laihahdo ferati iyo weliba ciyaaryaanka laihahdo moquele oo b h g ka tirsan kulankii ugu dambeysay koox kubadda cagta ee b h g shan gool iyo labo ayaa lagu garaacay koox kubadda cagta multibler laakiin caawa waxaa lagu ciyaari doona garoonka staadiyaha lagu magacaabo delemason oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo multibler waa kulamada xiisaha badan ee caawa jira weeyaan olombic marsel koiyo tobanka habeennimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee baristos nice waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta lenis waa kulamada xiisaha badan ee caawa jira weeyaan saaxiibayaal guud ahaan ah barnaamijka ciyaaraha door intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigaahna oo la kulantay